kaasaa marka tacziir la yidhaahda yacni waxay isku baab yihiin xuduudda oo waxay iskala mid yihiin waxaa loogu talagalay in dadka lagaga celiyo macaasida ay gelayaan iyo xuduudda ilaahay ay tilaabayaan laakiin waxay ku kala gedisan yihiin xuduudduna waa shay go-an oo ama dil ama jeedal tiro leh tanina waxa weeyaan ma ahee waa uun muxuu ahaaye xanuujin intaa ka hooseysa marka waxaa geli kara in la xidho waa nooc tacsiirka ka mid in xoolo la saaro oo lagu ganaaxo waa nooc tacsiirta ka mid in la garaaco waa nooc tacsiirta ka mid wahaakada taasaa la yidhahda marka ayib wa xukmi saa'ili saa'ilkana waxaa la yidhaahdaa waa ismu faacil min saala laga keenay idaa sataa wastataala la yidhahda yacni waa ruuxa weerarka ah ee horarka ah ee gardarrada ku socda ee ama naftaada ama xoolahaaga ama ehelkaaga ku socda kaasaa saa'il la yidhaahda saa'il waa gardaraya kaasaa marka xukumkiisu muxuu yahay oo qaabkee loola mucaamaloonayaa waay can abi burdat alansaari radia allahu canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sal lla alay wasalam oo yaquulu laa yujladu lama jeerlo fowqa casharati aswaatin toban shaabuub wax ka sarreeya lama jeedlo oo ruux laguma dhufto ilaa fii xaddin xad dhexdeed mooye oo min xuduud illaahi ilaahay xuduuddiisa ka mida tacaala korhay muttafaqun calayhi bukhaari muslima soo saaray yacni wixii aan xad ahayn ilaahay xuduuddiisa ka mida wixii aan xad ahayn waxa lagu dhufan karo oo ruuxa lagu ciqaabi karo lagu tacsiiri karo waa toban ulood iyo wax ka yar toban jeedal iyo wax ka yar toban jeedal wixii dhaafsiisan waa markaa xad bay u eg tahay w ilaa fii xaddin min xuduud illah ayib xaddaasi ayaa laisku khilaafsan yahay macnaha laga wado xadda waxay culimmadu leeyihiin qaarkood waana say u badan yihiin waxaa laga wadaa wixii tiro xadidan oo garaacis a ah loo jideeyey ama cuquubo khaasa loo jideeyey sida gacangooyadoo kale iyo dhagax kudilid iyo wixii la ah. wixii cuquubo khaasa loo jideeyey ama tiro go-an oo garaacisa ah loo jideeyey baa xad la yidhaahdaa iyadaa waxay u qaybsantaa qaar laysku waafaqsan yahay iyo qaar laisku khilaafsanya qaarka laisku khilaafsanya laysku laisku waafaqsanya waxaa ka mid a ah masalan zinadoo kale xatooyadoo kale oo zinada waa taan soo marnay noocyadeeda xatooyadoo kaleeto khamrada cabitaankeedoo kale masalan xiraabada ama xaddulmuxaarib ruuxa intuu banaanka u baxay jidgooyada samaynaya islaamka iyo diinta la dagaalama dadka la dagaalamaya qadafka oo kaleeto Eh, ruuxa ridoobay ee diinta ka baxay oo kale qisaasta ruuxu ruux dilay la qisaasoo kale waa xuduud go-an oo laisla ogol yahay waay qaar la isku khilaafsan yahina waa jira oo masala waxaa ka mid a ah, ruuxii intuu caariyaystay shay diiday oo inkiray waa kaan soo marnay xaddiisu waa mukhtalaf waxaa ka mid a ah, nin nin u tegey oo kale khilaaf baa ku jira laakiin waan soo marnay waxaa ka mid a ah maalan xoolaha loo tagahayo kale xad bay leedahay waa soo marna waa laisku khilaafsan yahay sixirkoo kaleeto xad buu leeyahay waa laisku khilaafsan yahay salaada ruuxa ka tago wahsi uga tegey xad buu leeyahy waa laisku khilaafsan yahay haakada xuduud waxaa jirta marka mukhtalaf ah iyo tu muttafaq ah. laakiin xuduud baa laisku yidhaahdaayo waxay leeyihiin cuquubo xadidan oo go-an bay leeyihiin culimada qaarkood marka waxay yidhaahdeen xaddin min waxaa laga إلا في حد من حدود الله وحا لقوضا عقوباتك حد قؤن وعقاب وحانو جدا معاصدة إيا ذنوبة حد قؤن وعقاب شرعة أدجسي تاسا لقوضا wixii aan sidaa ahayn ee ka soo haray waxay noqonaysaa marka inta kale dunuubta kale la galo dhan dunuubta kaleo la galo dhan oon kuwaasi xuduudda loo dajiyay aan ahayn hadday noqoto ruuxa in la tacsiro oo la ciqaabo oo la edbiyo waa inay noqoto toban shaabug wax ka hooseeyo toban shaabug iyo wax ka hooseeyo halkaa waxaa maraya jumhuur ahlilcilmi baa maraya oo xadiidka camalfal waxaa ku camalfalay waxaan dhihi lahaa waxaa ku camalfalay leyt ibnu sacad oo sidaa u qaatay axmed ibnu xambal fi lmashhuuri canhu isxaaq ibnu raawiya iyo bacdu shaaficiya ayib lagama siyaadin karay marka qolyahaasi leeyihi lagama siyaadin karo toban tobankaa lagama siyaadin karo ayb oo maalan waxaynu soo marnay xadiiskii dhahaya khaa'inka gacan gacangooyo ma leh soo ma oo ninka mukhtaliskee wax dafay gacangooyo ma leh oo ninka muntahibkee wax qoobay gacan gacangooyo ma leh laakiin soo lama tacsiiri karo haa waa la tacsiiri karaa tacsiirtoodu laakiin waa inay noqoto xaddii gacangooyada ahayd wax ka hooseeyo waa la shaabuugi karaa waa la garaaci karaa waa la xidi karaa qaab kalea loo ciqaabi karaa cuquubadu laakiin waa inaysan gaadhin toban shaabuug wax ka siyaadsan waa inayna gaadhin sidaasay qolyahaasi ku tageen alimaamu maalik iyo shaafici fii axadi qowleyhi waxaan u jeedaa imaamu maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa labadiisii saaxiib waxay ku tageen ayagu way bannaantahay tobanka in laga siyaadiyo laakiin xuduudda midda ugu hooseysa in la gaadhsiiyeyna bannaanayn tobanka waa laga siyaad labaatan waa la garaaci karaa laakiin xuduudda waxaa ugu hooseeya xaddulkhamri eh afartan bay leedahay afartan yaan la gaadhsiin wixii ka hooseysa waa bannaan in lagu tacsiiro ruux halkaasay marayaan adiga masaladu waa masalo sidaas khilaafiye u ah taa waxa weeye waa marka la yidhaahdo ilaa fii xaddin min xuduud illaahi waxaa laga wadaa xuduudda go-an وانا sida ay تفسير كان علماء بدن كود مريان الامام ابن القيم عليه رحمه الله باب تفسير كلا اسقو قبا علماء waxay leeyihiin sheekhiisi ayaa qabay ibnu taymiya mase arkin طيب wuxuu leeyahay ilaa fii xaddin min xuduud illaahi lagama wado hududan ciqaabta xadidanle lagama mawdo taab waa fuqahada istilaahoodi iyo luqadoodi taasi ee xuduud marka la isticmaalo qur-aanka iyo sunnadu waxay u isticmaalaan macaasiday u isticmaalaan ama waajib laga tegey ama xaaraam la sameeyey tilka xuduud ullaahi sooma waman yatacadda xuduud allaahi ma waxaa laga wadaa un inta cuquubta cuquubada xadidan leh ma waxaa laga wadaa xuduudda oo dhan oo ama xaaraam inaad gasho ama inaad waajib ka tagtaa sooma marka wuxuu leeyahay ilaa fii xaddin min xuduudi illaah macnahaasuu ku fasiraya maxaa ka soo haray baa la yidhi marka oo toban jeedal iyo ka yar lagu dhufan karaa haddaad tidhaahdo xuduudullaahi waa macaasidoo dhan iyo dunuubtoo dhan dunuubtii oo dhan haddaad meesha ka saarto maxaa soo hadhayaa layidhi waxaa soo hadhaya oo ku dabaqmayaa buu yidhi laa yujladu fawqa casharati aswaatin toban shaabuug iyo wax ka hooseeya wax ka siyaasan laguma dhufan karo dadka la yidhi ma aha dad ilaahay xaqiisa iyo xuduuddiisa tilaabayoo macsiyo alla ka galay lagama wado ee waxaa laga wadaa dad adigu aada edbinayso aadna u edbinayso maslaxadiisa daraaddeed dembina aan gelin ilmo masalan aada dhashayood edbinaysoo kale addoonkaagood edbinaysoo kaleeto reerkaaga oo kaleeto wahaakada iyo adeegahaaga oo kaleeto wixii sidaas oo kaleeto aada maslaxadiisa u edbinayso laakiin aan macsiyo gelin ama dembi gelin kuwa noocaasoo kalaa laga wadaa toban wax ka siyaasa laguma dhufan karo amaa wixii kuwaa ka soo hadhay oo maslaxadaa darteeda loo edbinayo markaas yacani ta'diib lilmasaalix waay taa wixii ka soo hadhay oo xaqa ilaahay wixii ku saabsan iyo macaasida laga gelayoo dhan iyo dunuubta laga gelayoo dhan xadiisku kuwa wasaabsan uu leeyahay oo taasi toba waa laga badin karaa ilaa xataa waxay gaari kartaa buu leeyahay tacsiirta in la keen inay gaarto xataa in la dilo somaynaan soo marin ninkii khamrada cabay marka afraad inuu yidhi tacsiiran waa loo dili karaa ibnu qayim samaynaa soo marin wakadalika saariqa xabay markii shanaad xabay waa la dili karaa soo muusan dooran tacsiiran soo muusan marin wahaakada ibnu lqayim wuxuu qabaa sheekhiisa ma aqaano ma arkin laakiin wuxuu ku tegey asagu iyo culimo kaleba waxay marayaan tacsiirta oo dembi la galay oo xaq ilaahay iyo xuduuddiisoo la tilmaamay oo macsiyo la galay ah xataa tii cuquubada xadidan lahaadba aynan ahaanin waa laga badin karaa tobanka ulood tobanka shaabuug waa laga badin karaa xadiidkanna macnaha ay u qaateen culimada badankood ma aha buu leeyahay sidaasa marka labada ra'yiba waa jiraan oo macnaha xadiiska tafsiirkiisa culimadu waa maraya macnaha tayib wa an aisha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam markii la fiiriyo amalkii saxaabada radiyallahu alayhim waxa la hayaa ayaga oo xad waxaan ahayn garaacaya oo garaacistu haddana ay ka badan tahay toban ulood waa la hayaa cumar iyo keyrkiiba waa la hayaa saas macnaha marka yani min hada albaab buu marka marinaya ibn alqayim caleyh raxmat ullah وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري أقيلوا أقيلوا ذوي الهيئات كطافوا الإقالة وحل هذا الموافقة على ترك المؤاخذة بالذنب آه صاصي معنا ذنبك هأقواننا ذنبك dhawil hay-aati kuwii kuwa xaalka wanaagsan u saaxiib ah kuwa xaalka wanaagsan u saaxiibka ah dembigooda aqiiluu yacni wax weeyaan e, wareejiya way ka qaada dhawil hay-aati xaalaadka wanaagsan kuwa u saaxiibka casaraatihim dhaafa wey macnaha casaraatihim yacni simbirixooyinkooda dhaafa oo ha u qabanina ila alxuduuda xuduuddii mooye oo waxa wariye axmed axmed baa wariyey abu daawuud walbayhaqiyu ayib waxaa daciifiyey xadiidkan alimaam alcuqayli cabdilxaq ishbiili iyo mundir iyo keyrkoodba way daciifinaya waxaana saxiixiyey ibnu mulaqin markii laga reebo jumlada dambe oo ila alxuduudadaas ila alxuduudada markii laga reebo aqiilu dawi lhi'aati casaraatihim intaasuu saxiixiyey muxuu aha ibnu mulaqin fi lbadri wakadalika waxaa taxsiiniya xadiidka sheekh albani mutaabacaad iyo shawaahid fara badan oo uu sheegay baxi qayim oo aad u qiimo badan oo silsila saxiixa uu ku keenay mujaladka labaad subxaana laba boqol soddon iyo kow ayib ama raqamka xadiidka lix boqol iyo soddon iyo lix soddon iyo sideed baan dhihna ayuu xadiidka kaga hadlay marka shawaahidna wuu keenay mutaabacaadna wuu keenay xadiidka marka waa xasan buu leey ayib muxuu ka hadlaya xadiidka xadiidku wuxuu ka hadlay aqiilu gaalada waxaa loo isticmaalaa asal ahaanteeda caqdi laazimay in aad ruuxa ka celiso مثلا aliqaala iqaala iyo istiqaala iyo waa ka cafin wa waa ka dhaafid waxay noqonaysaa مثلا ruux baad wax kala gadateen waad kala dagteenoo caqdigii waa laasimay uu kugu soo noqdo wuxuu yidhi walaalow iga celi caqdigii baad fasaqdeen alaabtii baad ka celisay lacagtiina waad u celisay ibqaala la yidhahda kitaab bicna kusoo marrayna waa malaynaya aqiiluudan hadda waxaa laga wadaa ha u qabanina oo ka indhalaabta oo iska daaya kuwa hay-aadka u saaxiibkaa ah simbirixooyinkooda kuwa hay-aadka u saaxiibkiiyey waa dadka lagu bartay xaalad iyo suuro iyo xaalo wanaag waxaa dhihi suuro iyo xaalo wanaagsan dadka lagu bartay lagu yaqaano baa dawil hay-aat layidhaha alimaam shaafici caleyh raxmatullahi markuu markuu sharxayo wuxuu yidhi dawul hay-aadka waxaa la yidhahdaa dawul hay-aat alladiina yuqaaluuna casaraatihim alladiina laysuu yucrafuuna bishari fayazilu axaduhum azalla buudi waa dadka aan sharkiyo xumaanta lagu baranin markaasaa midkood uu khaldamayaayoo simbirraxanaya nin wanaag lagu yaqaano ruux wanaagsan buu ahaa salax baa lagu yaqaanay hay-addiisi iyo xaalkiisi iyo suuradiisu nin nadiifuu ahaa naf iyo shaydaan baa ka tambadiyey oo marbay lugtu la fakatay wuu khaldamay hadda markaas ha u qabanina waa ah. lanna waxa weeyaan ruuxaan khaldamayn miyaa jira saas waa likulli caalimin zalla walikulli farisin kabwa waay ah. ruuxaan khaldamaynin oo ayna baashu la simbirixanin ma jiro marka ruuxan xumaan lagu baranin markuu khaldamo iyo marka waxoogaa ay lugtu la fakato oo ilduufo markaa ha u qabanina cashiya indhaha ka laabto allaahuma inuu yahay shayga uu galay inay xad tahay mooye oo shay xad ah hadduu galo maxkamaddana markaa ay timaado dawil hay-aad iyo sharaf buu leeyahay iyo xumaan laguma aqoonin iyo wuu wanaagsanaa iyo markaa socon mayso sooma waa markay xad timaado xadduna maxkamadda soo gaadho wa amaa intaynan xadda lafteeda maxkamadda imaanin way soo gelaysaayo in laga dhaafo oon la geynin dadka kalena waa la qabaan waa kaan soo marnay ayib wixii xad ka hooseeyana in loo qariyo oo xataa hadday maxkamaddu tagto layidhaha war ninkan xumaan laguma aqoonin heda halaga indhalaabo maanta saasaa xadiidku ka hadlaya ayib saasaa xadiidku ka hadlaya ما وردي في الحاوي يسوي وحو ليه ذوي الهيئات كاسو فصيريا وحو ليه هي لبا وجي با يلهبهي او وحو فيهم وجهان لبا وجي با كسغن يعني شافعيه وي معنى معنى وحوي ان ليراهدو اصحاب الصغائر ذوي الهيئات كوحل لنا واددك الدنبيده ير يرغلا والله كاسمر دون الكبائر الدنبيده وين ما قالوا وحي لهدين man idaa adnaba taaba waa dadka markay dembi galaan ka soo noqda oo dembiga aan ku madax adeegin qole waxay leeyiin may dembi weyn maba galaan laakiin kuwa yar yarka ah ha laysaga daayo muxuu ahaay muxuu ahay yaa loo qabanin oo loo ciqaabin wa qolena waxay leeyiin war ma ahee dembi weyn way galaan laakiin iskuma halmaamaane way ka soo noqdaan labadaa qaabba way dheci kartaa buu le amaa casaraadka casrada waxa la yidhahdaa alcasra waxa weeye zallada alcasra waa simirxada wey lugta markaad oda socoto ay kuu fakato ayaa la yidhaahdaa tacasara tacasara waa zalla wey macnaha waxaana laga wadaa khaladaadkooda iyo dembiyada ay gelayaan baa laga wadaa sidaas wey macnaha oo loo macno noqon karto ama dembiyada yaryar lagu fasiri karo ama lagu fasiri karo macsiyada ugu horreysay isagoo wanaagsanaa uu galay taana waa lagu fasiri karaya sida ibn mawardi uu leeyahay macna adigu xadiidku sidaas weeyaa ayib yani waxay waxa waxa laga wadaa anzilu nnaasa nas weeyo ruuxii xumaan lagu bartayna waa in loola mucaamaloodo xaalkiisa iyo siduu yahay ruuxii wanaag lagu bartayna waa in simbirxada iyo khaladka ka dhacay loola mucaamaloodo wanaagiisii faraha badnaa waa in ictibaar la siiyo dadkii aan hal mid laga wada dhigin way macna waa wixii xuduud ka hooseeya ayib وعن علي رضي الله عنه قال وحده ما كنت ما أنا نهي ما كنت ما أنا نهي لأقيم مد أوغا على أحد روح كركي حدا حد مدك أوغا أو فيموت مركا أولنت أو فأجد أن أن مرقه في نفسي نفسي إذا دحيد أن مرقه وجدد كلمة وجد ليلة مسادير تيكون كلا دوانتها لكن معاني ذي فربانتها آه. wajada oo waxaa jirta helid ah wajada oo waxaa jirta cadho ah wajada oo waxaa jirta muxuu ahay murug ah macaani badan bay leedahay marka masaadirtaa lagu kala duwaa ayib marka wuxuu yidhi maa kuntu ma ihi liuqiima mid oogaya calaa axadi ruux korkiisa xaddan xad ku oogaya oo fa yamuuto markaa uu dhinto oo fa ajida aan murgo fii nafsii nafteeda dhexeeda aan u murgo dhimashada uu dhintay darteed ilaa shaariba alkhamri mooyaane ruuxa khamrada cabba maxaa yeelay fa innahu isagu low maata hadduu dhinto wadaytuhu waan ka diya bixin buuhi mag baan ka bixinaya akhraja waxaa wariyay albuqaariyu wakadalika muslim baa soo saaray ah, waxay ahayd inuu xaafidku yidhaahdo muttafaqun calayh sidaa kitaabkiisa uu ku socdo macnaha liannu xadiidka buqaari muslim ba way wariyeen ayib xadiidku wuxuu leeyahay cali bn abi aalib wey aarkiisa ruux intaan xado oo xaddii u dhinta haddana dhimashadiisa aan ka xumaanayo uu xadda u dhintay ma jiro ilaa ruuxa khamrada cabbay mooye oo kaa haddii intaan xado xadda uu u dhinto waan ka murgayaa bal murug maahee mag baaman ka bixinahaya magtiisa xataa waa dhiibaya muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa waa kaan soo marnaye cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu qabay in aan khamrada nebigu sal alla alay waslam xad go-an uusan u samaynin xad go-an afartanka xuduuddeeda mar arbaciin naxwa arbaciin xuduuddeeda waxaa kale uu qabay oo macnaha waxa weye xadiiskana ku timid garaacista ruuxa khamrada cabbay la garaacayo inaysan kuwa kale la mid ahayoo jeeda laguma garaaci jirine inta badan waxaa lagu garaaci jirtaan soo marnayba nin gacmaha la dhaca nin kabaha la dhaca nin muxuu ahaay usoo haysto ku dhufta saasay ahaan jirta marka xaddiisu way ka fududdahay xuduudaha kaliya garaacista kale waa ka fududdahay sooma marka haddii uu dhimasho keentay dhimasho hadday ka dhalato wuxuu leeyahy bimacnaa waxay kutusaysaa in meeshaasi nooc xadguduba uu ku jiro in meesha uusan nooc xadguduba ku jiro amaa inta kale ee xuduudda ah ruux inta la xaday xaddii u dhintay kana magbixin maayo kana murgi maayo bule leesh lianna sideedaba shaaricu wuxuu idmo waan soo marnay shaaricu wuxuu idmo wixii ka dhashana shaaricu linnasaariba waa ma'duun laakiin wixii shaaricu idmo markii la fuliyo waa saas macana wixii ka dhasha shay ma'duuna isaguna waa ma'duun dhib male ayib xadiidkan marka waxaa loo daliishadaa oo meeshan hadda loo keenay ruuxii tacziir la tacziiray u dhinta oo dee xad aan shay aan shareecadu xad go-an u samaynin oo edbin ah ruuxii inta la edbiyo edbintaa iyo tacsiirtaa iyo cuquubadaasi u dhinta aan xadda lahayn ruuxii garaacay wuu dammaanayaa jumhuurtaana sidaa qabta ruuxii garaacay ee xukumka qaatay baa damaanayo magtiisa lagu leeyay maxaa yeelay tacsiirtu waa inaysan gaarin ruuxa inay disho sooma ilan xadiiskan hadda soo marraba wuxuu ahaa toban ulood ama toban shaabuug wax ka siyaasayaan lagu dhufanin haddii marka adoo edbinaya aada dishaay dacati iyo xadgudub baa ku jira wabittaali waa in magtiisa lagaa qaado tacziir waay tacziirta marka halkaasuu maraya culimada badankood baana sidaa qaba oo waxay leeyihiin hadduu imaamkii yahay dowladdii ay tahay ninka imaamkee go-aanka qaatay baa bixinaya qaadiga xukumka gaadhay baa bixinaya culimada qaarkood waxay leeyihiin baytulmaalka iyo bangigaa laga bixinaya xoolaha dowladdaa laga bagdhamaya marka maadaama ninkan xafiiskii dowladda uu fadhiyo qolada waxay leeyihiin ma ahee caaqiladiisi iyo qaraabadiisaa loo raadsanaya oo kan soo marnay magta yacani dilka gafka ah ee khata ah soo qaraabadu ma xambaarayn qaraabadaa qaadaysa marka qaraabadiisa ha laga qaaday qaarkood leey qaarna waxay leeyihiin ma ahay baytulmaalka maalka laga qaado oo bangiga dhaxa taas mooye laakiin badankood waxay qabaan magtii waa la yeelan waa goorma markay tahay cuquubo aan tira lahayn sooma maalan ilmahaagii baad edbinaysay edbintii buu u dhintay addoontii baad edbinaysay way u dhimatay xaaskiibaad edbinaysay way u dhimatay wahaakada tacsiirta noocaasoo kaleeta ruux baa macsiyo galoo dembi galayoo waa la xidhayoo xabsigii baa lagu ciqaabayo wuu u dhintay tacsiirta aan xuduudda ahayn hadday dhimasho keento culimmada badankood waxay qabaan inay ka dhalanayso magtii ka dhalanayso asarkan cali bn abi aalib baana ugu tusaya saas maana ayib marka wuxuu ku wadaa taqriiban inay khamrada cabitaankeedu tacziir ka dhalanayso sidaas marka la yiraahdo macna amma xuduuda oo ruuxii xad ay ku waajibto asaga xaddii hadduu u dhinto magmale al-imam an-nawawi soo gurinaya culimmadu inay isku waafaqsan ruuxii xad ay ku waajibto imaamku uu jeerto ama ninka dadka jeerle loo diray uu jeerlo oo xaddii sharci ahayd uu jeerlo oo sidaa ku dhintay diyo male buleen kafaarana male imaamkana ku waajibi mayso ninka gacanta lehe wax jeedlayana ku waajibi mayso baytilmaalkana laga qaadi maayo leesh leanna wixii ilaahay idmay baa lagu sameeyey soo ma xaddu qaarna waaba dildee oo ta dilkii iyada lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa xad aan dil gaadhsiisnayn مثلا روحي زينيستين غورو هورين boqol jeeda lagu dhufto soo waxay boqolkii jeeda marka lagu dhufto uu dhintayba boqol jeeda baana lagu dhufto boqolka jeeloo allah idmay ku dhuftay yidhi amar bixiyey hadduu allah amar bixiyey maxkamaddiiyo dowladdu amarkii ilaahay bay fulinaysa ruux ilaahay ateecayo amarkiisa fulinayana mag qaad lama yidhaahdo sooma laakiin magtu waxay ka imaan kartaa haddaan la qadarinin ruuxan ruuxan la xadayo ruuxan la xadayo haddii xadda la mariyey ay shareecada khilaafsan tahay sababteedna ay dhimashada keentay dhankaasay marka ka imaan kartaa ama dacadsi ama muxuu ahaayey xadgudub dhankaa way ka imaan karta oo maala waa kaan soo marnay muxuu ahaayey markuu cali bn abi aalib nabigu diray sal alay wasalam oo uu yidhi addoontii zinaysatay soo jeedan ayada oo soo muusan u tegin muxuu ahaayey umul ah oo musadan rasuul ilaahay inay shaabuugii usha qaban weydaan ka yaabo waan ka soo noqday nebigu axsanta buu ku yidhi sooma ninkii daciifka ahaa ee tabarta darnaayo isaguna gabadha fuulay asagana waa kii nabigu uri sal lla alay waslam waxaad qaadaan ula rucuboo iswato hal mar ku dhufto sooma yacni waxay xuduudda lafteeda waxaa ka mid ah ruuxa tabartiisa iyo ushan ma xamili karaa iyo in la fiiriyo xaddan ma xamili karaa hadduusan xamili karaynin waa in markaasi qaab shareecadina waafaqsan la waafajiyo haddii uu dib ka caafimaadi karo waa in loo dibdhigo haddaan marka dawaabiddaan la ictibaarinin meeshaa waxaa soo geli kara marka dacadsi xadgudub baa soo geli kara min haadihi alxayfiyana marka waa ka imaan kartaa xadgudub baad samaysayna magta bixiya ama asalku sidii shareecadu u amartay haddii xuduudda loo fuliyo oo ruuxa dhimashadiisa ay keento wax wax mag ah kama laazimayso wax damaano ana kama laazimayso macna sidaas weey وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من قتل روحي لدله دون ماله حوله سسكضه لقدله فهو يسوي شهيد شهيد واحد دون ماله حوله السقط يسوى حوله دفاعنا يوا رواه رواه حوري الأربعة وصححه وحى صحيحية xadiidkan waan soo sheegnayo wuxuu inoogu soo hormaray meel dhow baabu qitaali iljaani wa qatli lmurtad halkaasuu kusoo hormaray baabu qitaali iljaani wa qatli lmurtad ya xadiis kana idinku horey takuunu fitanu anigu ii dibdhige ah, anigu ii dibdhige soo hormariyay aniga xadiidka waan soo marnay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waan soo marnayo sida wuu ka dheer yahay dhammaystirkiisuna waxa weeyaan man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid ehelkiisa iyo reerkiisa iyo gurigiisa ninkii difaacanaya la dilana waa shahiid xadiidkaasi waa xadiid saxiixa wey inkastoo duuna diinihidaas jumlada duuna diinihi ah nasaa-i abu daawuud mayna soo saarin laakiin inta kalaa warisay adiga xadiidku waa sugan yahay waana soo marnay shaahid buu leeyahay fi saxiixayn bukhari muslim ay soo saareen xadiidka cabdullahi bni cumar man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid intaasi min xadiidi cabdillahi bni cumar waa muttafaq caleyh muttafaq caleyhi wey min xadiidi cabdillahi bni cumar iyado ah. marka waa soo marnay xadiidka waxaa loo keenay ila waxaan ku jirnaa baabu tacziir waxa ka dambeeya waa xukmu saa'il soma xukmu saa'il buu ka hadlaya saa'ilka ku soo weeraray ee xoolahaaga ama naftaada ama ehelkaaga doonaya ee ku socda ee kaa gardaran waad iska celin xoolahaaga hadduu ku socdo waad iska celin hadduu ku dilo shahiid baa tahay haddaad dishana ahlu naar waa axaadiisteeda horaan usoo uga soo hadalla usoo cadayna ayb kadalika hadduu diintaada u socdo waad iska celin iyada kadalika hadduu saa'ilku u socdo reerkaagii ehelkaaga inuu fara xumeeyo iyo wixii la midaba ah ayib waxaan soo sheegnay inay culimmada badankood qabaan inay bannaan tahay arrintaasi xoolaha uu inuu kaa qaata doonayeed ka difaacanayso ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen laakiin marba hadduu xoolahaaga doonayo gardarrana ku doonayo weerarnaya inaad iska celin kartay culimmada badankood qabaan ayb waxaan soo sheegnoo kale maalikiyadu inay kala qaadeenoo xoolaha yar iyo xoolaha badan inay kala qaadeen oo yidhaahdeen wixii yar yaan loo dagaalamayna ha laysaga dhiibo ha layska siiyo wixii badanse ha difaacdo waa u bannaan tahay tafsiilkaasina waxaa nidhi daliil male waxaa kaloo soo sheegnay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah inuu shardi ka dhigay marka aada la dagaalamayso dagaalamaysood iska celinayso waa inaadan dilkiisa u qastin ah, iska celi waa inaytaa niyadaadu sharkiisana iska reeb laakiin qasad dil ah yayna ku gelin buu leey ayib tafsiirkaasi waxaa radinaya ibnu mundir wuxuu ka soo reebay isaguna ibnu mundir waa soo sheegnay iyadane wuxuu ka soo reebay cidda ku dulminaysee saa'ilka ah ee xoolahaaga qaadanaysa weerarka kuwa ah bay dowladdiiba tahay ha la dagaalamin dowladda taa iyadaa waa laga soo reebaya leanna nabigaa ka soo reebay sal alay wasalam waxaa saxaaxa waxaa ku sugan in uu yidhi ninka xaakimka ama madaxa ah dulmigiisa ha loo sabro dhabarkaaga ha garaaco ha ku xidho xoolahaaga ha qaato u sabir maxaa yeele shar ka weyn baa ka dhalan haddaad ku kacdood la dagaalanto dhib ka weyn baa ka dhalan marka saailkii yani siyaalkiiyo dulmigu hadduu dowladda ka socdana raciyaddu waa inay u sawirto dulmigaani ayna kaga jawaabin inay dowladda ku kacdo mucaarad ku noqoto ay la dagaalanto leanna fasaad weyn baa markaa dhalanaya waay taana waa laga soo reebaya wy man ayib marka laakiin asal ahaan way u bannaantay alimaam alawsaaci waxaan soo sheegnay isagana inuu laba xaalo kala qaaday xaaladda ay muslimiintu leeyihiin madax iyo imaam iyo jamaacaday yihiin oo aynan wax dhib iyo dagaal iyo fitan iyo qaybsan ayna dhexdeeda ka jirin xaaladdu iska deganta xaaladdaa iyadaa ruuxii kusoo soo raadsada iska celi xaaladda ay furqa dhacdo iftiraaq iyo iskhilaaf iyo kooxo oo layslaynayo xaaladdaa iyadaa wuxuu leeyahay haddii lagu soo doonto kala dilay noqo ee ka wax dilay ha noqonin tafsiilkaana oo markaa wuxuu xadiiskan ku xambaaray markay xaaladdu iska degan tahay markay xaaladdu qasantoo layslaynayana wuxuu ku xambaarayaa axaadiista fitanka ee inoo soo socda xadiiskan soo socda oo ka mid ayuu markaa ku xambaaraya saas marka labadaa tafsiir buu kala siinaya macna ayib وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال يقول سمعت وحن مغلي أبي آباه بان مغلي ويقول له samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal alay wasalam oo yaquulu leh takuunu waxa ahaan doonta oo la heli doonaayo xasili doonta fitanun fitnooyin baa xasili doona fitanka waxaa laga wadaa ikhtilaafka iyo furqada iyo dagaalka muslimiinta dhexdooda ayib oo adduunye iyo kursi ay ku dagaalamayaan ama ta'awul ay ku dagaalamayaan ayib takuunu fitanun baa ahaan doonta oo fa kun ahaw fiiha dhexdeeda cabdullaahi ibni khabaabow kun ahaw fiiha fitanka fitanka dhexdeeda waxaad noqotaa cabdallaahi addoonkii ilaahay noqo almaqtuula ee la dilay walaa takun ha noqonin alqaatila ka wax dilay ee gacanku dhiiglaha ha noqonin marka muslimiintu islaayaanoo laysu qaato oo imtixaankaayo fitankaasi yimaadaan isdhiib ka la dilay noqo ee markaasi dembila-aanta dhintay ee janno iyo aakharo iyo alle naxariistiisa aada gacan ku dhiiglaha ismiga iyo dembiga la noqday naarna galay ha noqonin sidaasuu nabigu sal lay slam ku leey akhraja waxaa soo saaray ibn abi khayfamata wadaara qutniyu kadalika axmed iyo abu yacla iyo tabaraani baa iyaguna soo saaray xadiikaasi sanadkiisa waxaa ku jira rajul mubhama intaana waa ka dhariyey hadda iska soo baabiye laakiin waxay ahayd nin reer cabdiqaysa baa laga warinaya oo mubhama oo khawaarijtu ka tirsanaan jiray kadibna wuu isaga soo tegey uu ka soo noqday nin noocaasa baa xadiiska warinaya wuxuu leeyahay intuu khawaarijta la socday buu ka hadlayaa qiso ay sameeyeen nimanka dhiigga muslimiinta banaystay oo waxaan iyaga ahayn inay gaalo yihiin u haysta wa ayib waxay soo galeen buu yidhi magaalo markay magaaladii soo galeen fa kharaja cabdullaahi bnu khabaab ducran yajuru ridaa'ahu markay magaaladii soo galeen baa waxaa ku soo baxay oo gurigiisii ka soo baxay cabdullaahi bnu khabaab isagoo argagaxsan macawistiisiiy hoos guntigiisana jiidaya oo xataa si fiican aanu guntanin oo naxsan baa ku soo baxay markaasa waxay ku yidhaahdeen lam turac lam turac lam turaaca iyo lam turac iyo lagaama nixinin waay laguma argagixinin waxbaha baqi waxbaha baqi iska iska degan iska tarsis waay ayib markaasaa wuxuu yihi wallaahi qad ructumuunii ilaahay baan ku dhaartay waad naga waad naga nixiseen waadna naga arki waadna nacabsiseen markaasaa waxay ku yidhahdeen a anta cabdullaahi ibnu khabaab saaxibu rasuuli rasuulillahi sal alay wasalam waar adigu ma cabdullaahi ibnu khabaabkii nebiga saaxiibkii ahaa ee saxaabadiisa ka mid ahaa baad markaasuu yidhi haa ayib markaasaa waxay ku yidhahdeen fahal samicta min abiika xadiian yuxadiuhu can rasuuli lah sal lay slam tuxadianaahu aabbaha khabaab wax xadiisa ood ka maqashay ood noo sheegi ma jirtaabay ku dhaheen bal maxay xadiiskiisa ka raban lama qaadanayaan markaasaa wuxu uhi ha aabbahay waxaan ka maqlay buuhi isagoo nabiga ka sheegaya inuu nabigu sheegay fitnatan fitno alqaacidu fiiha khayru min alqaa'imi ruuxa fadhiyaay uu ka khayr badan yahay ruuxa taagan fidnada dhexeeda midka taagan waxaa dhaabow ka khayr badan midka fadhiya midka midka taaganina wuxuu ka khayr badan yahay midka socda ka socdana wuxuu ka khayr badan yahay midka ordahaya dhex boodahaya fitnadaas isagoo nebiga ka sheegaya imaan doonta ayaan aabbahay ka maqlay isagoo nabiga ka sheegay sal ly slam markaasaa wuxuu yidhi buuri wuxuu nebigu intaa ku daray fain adrakta daaka haddaad gaadho arrintaa iyada xilliga muslimiintu islaayaan oo fitankaasi yimaadaan haddaad gaadho oo ay nafi kugu sinto hee fakun cabdallaahi almaqtuul waxaad noqotaa addoonkii ilaahay la dilay walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonka alle oo wax dilayna ha noqonin sidaasuu u sheegay xadiiskaasuu u sheegay ayaguna fitnaday qayb yihin oo khawaarijta waaba waaba ra'su lfitna wa dhiiggii saxaabaday bannaysteen ummaddiibay laayeen waxba mayna reegin waa dad caamo ah waa dadaan waxba garanaynin waa dad xamaas wado waa dad aan adagoo qalafsan marka fitnadii bay dhex taagany xadiikii fitnadu ku dul ariy ah, xadiikii fitnada iyo sidii laga yeeli laha ku dul ariy markaasa waxay ku yidhahdeen aanta samictahu yuxadiuhu can rasuuli lahi sal ly wasalam ma adigaa ka maqlay isagoo nabiga ka sheegay maadaa adaa maqlay markaasuu yidhi haa ma wayna ka hadlinba faqadamuuhu fii dafati nahri way kaxeeyeenoo markaasuu weliga xeebtiisa geeya wabiga qarabkiisa ayay geeyeen fa darabuu cunuuqahu luqunta ku dhifteen qoortay u cadfeeyeen ah, waa dileen meeshii markay ku dileen fasaala damuhu kaanahu shiraaku naclin dhiiggiisii meeshiibuu ku dhintay marka dhiiggiibaa webigii iyo biyihii galay markaasaa dhiiggii biyaha ma dhexgeline sida kabta indhasheedoo kale ayuu intuu is-uruursaday buu isagoo oo issasaaroo dhiiggii iswata buu biyaha korkiisa socdaa isagoo layn ah biyihii muusan ku kala baahin biyihiina ma aynan qasin laakiin isagoon muddo kabta somaal kabta indhasheedu waxa weyaan waa haragga jeexanee gadaal cidhibta ka mara soomaali sidaasoo kale asaga oo issasaaranoo iswato isku xidhan buu dhiiggii biyaha dul sabaynaya ayb ma kala tegin dhiiggu ma kala firdhin intaa mayna ku gaabsanine baqaruu umma waladihi cama fii baniha addoon uu lahaa oo uur lahaydoo isaga uur u lahaydna intay caloosheeda jeexeen bay ilmihii iyadana ka soo rideen saxaabi saxaabi iyo waxaas maa ka hadlaysa adig saxaabi saxaabi iyo waa waa islaam iyo nebigu xadiis ka sheegay iyo qur-aan buu akriyey iyo aday kula weyn laakiin nimanka meel bay kaga dhegan tahay waxaan kooxdanada soo gelin waa gaalo cali bin abi aalib iyo hadday saxaabadii waaweyne dhiigoodii banaysteen ma ma khabaabbay cabdullahi bn khabaab bay biyo u kabanay iyo addoontiisay khalaas way dileen meesha way kaga tafuusan ayib qisada iyadaa marka sanadkeeda waxaa ku jira rajul mubham ah waa markii macnaha waxa weye ay sidan tahay laakiin shawaahid bay leedahay oo qisadu waa qiso sugan oo xadiidku waa xadiid xasana wa waana sababtii keentay cali bin abi aalib radi allahu tacala canhu wa ardaah inuu khawaarij ku duulo oo la dagaalamo intii horeo dhan wuxuu ku yidhi inta aadan aydan cid dilin balaayada aydan ku kicin masaajidanadan idiin diini mayno iska tukada isku nabadgeliyey masaajidka kuufay imaanayaan way buuqbuuqayaan way qelqeelayaan cali oo minbar tayaarada saaranoo khudbaynahaya in ilxukmu ila lilah in ilxukmu ila lilah xaggii xagga dadka dhawaaqaan way iska kala dhaqaaqeen dan kama galaynin dadka isaga dhex jira markuu banaanka u baxo wuxuu ku yidhi inta aad aydaan dadka nabadgelinaysaan waa indaynayna markay arrintan sameeyeenoo cabdullahi ibni khabaab ay dileen addoontiisiina ilmihii ka soo rideen oy ka takhalluseen cali markaasuu weerar ku qaatay daran marka dagaalkii muxuu ahay waqcadii oo nahrawaan intuusan la dagaalamina waa kaan soo sheegnay wuxuu u diray cabdullahi bni cabaas oo shubahaadkay haysteen intuu kala dooday buu taqriiban mis iyagii ka mid a ah, afar kun sideed kun bay ahay afar kunoo iyagii ka midu soo qanciyey way soo tageen marka dadkay kusoo darman afar baa isdiijiyey afar kun baa isdiijiye o yidhi maya cali markaasuu ku duulay radia allahu tacala anhu arda inuu la dagaalami doonaa nabigaa sii sheegay sal alay waslam taasi waa masalo kale laakiin muhimmaddu waxa weyaan xadiidku qisadaa dheer buu leeyahayo cabdulahi bni khadaab xadiidkiisu qisadaasuu ku yimid waana xadiid xasan wey waahraja wuxuu soo saaray axmedu axmed wuxuu soo saaray naxwahu xadiidkan mid la mid a can khaalid bni curfutatuna ka warinaya can khaalid bni curfuta ayuu ka warinaya kana lafdigiisu wuxuu ahaa rasuulku wuxuu igu yidhi buuri yaa khaalid khaalidow inaha satakunu bacdii axdaatun wa qatlun waikhtilaaf gadaashay waxaa dhici doonta imaan doonta dhacdooyin iyo layn iyo dil iyo iskhilaaf ayaa dhici doonta muslimiinta dhexdooda fain istatacta an takuuna cabdallaahi almaqtuul lalqaatila fafcal haddaad kari karto inaad noqoto addoonkii ilaahayee la dilay ee wax dilay aan ahayn haddaad kari karto samee buu nabigu sal ly slm xadiikaasi markuu yahay xadiidka khaalid ibnu curfuta isagana waxaa ku jira sanadkiisa nin daciifa oo magaciisa layihahdo cali ibnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ku jira rijaashiisa intooda kalena waa iqaan marka dacfi baa sanadkiisa ku jira laakiin xadiidku shawaahid fara badan bule labadan xadiis waa isku macno wey macna oo markii fitan ay jiraanoo lagu soo aado addoonka la dilay noqo isdhiib ka wax dilay gacanta leh ha noqonin xadiidkaasi saxaabo fara badan baa laga wariyay shawaahid iyo mutaabacaadba waa leeyahay xadiidku waa saxiixa buu noqonaya macna ka xadiis ahaan sanadkiisuse waa daciif shawaahidiisana waxaa ka mid ah xadiidka sacd ibn abi waqaas cinda axmed tirmidi ay soo saareen xadiidka cabdullahi bni cumar cinda axmed xadiid abi muusa alashcari cinda abi daawuud ibn maajah ibn xibbaan wahayrihima xadiis fara badan baa ku timid arrintaa iyadu ay ku timid macna ayib muxuu ka hadlayaa marka wuxuu ka hadlayaa oo doonayaa inuu isu kaa waafajiyo xaafidku xadiidka dhahaya haddii lagu soo doonto lagu soo weero iska celi haddaad dishana waa ahlunaar hadduu ku dilana waxaa tahay shahiid marxalo waxaa jirta ay khayr badan tahay inaadan la dagaalaminood isdhiibto uu ku dilo waa goorma waa markay muslimiintu islaayaanoo dagaaladu dhexdoodu jiraanoo arrintu isku qasato wax kala bixi waayaan xilligaa isagaa saasuu marka doonaya yuu isu dabadhigaya macana masaladaasina waa masalo hadal badani ku jiro laakiin khulaasadeedaan idin siinaya khulaasadeedu waxa waaye dadku masaladan marka laga hadlayo waa xaaladda fitanka ay taagan yihiinoo muslimiintu dhiiggooda bannaystaan mawqifku muxuu yahay mawqifku muxuu yahay saddex ra'yi oo labada daraf yihiin midna uu dhexdhexaad yahay bay dadku qabaan ra'yi wuxuu leeyahay xaaladda iyada a ra'san faslan wa ra'san umana dhowaan kartid kamana qayb qaadan kartid waa inaad isaga cararto waxay doonad ha noqotee ka fogow ra'yi waa kaa oo culimadii salafka qaar ka mid ah qabay oo qaar saxaabadii ka mid ah ku dhaqmay sacd ibn abi waqaas iyo cabdulahi bni cumar iyo eh, ninkii ladhihi jiray maxamed bn maslama iyo dagaaladii saxaabada dhex maray way isaga carareen soma kamayna qiibgelin markaasmar qolyana waxay leeyihiin waa dadka inta badan fitanka dhexdoodo wixii ayagoon ka fiirsaninoo ka baaraandegin bay iska dabaalanayaan oo yari iyo alla ka cabsiyari iyo waracyari baa ku jira ra'yiga ay culimo badan taqriirinayaani waxa waaye dagaalka muslimiinta dhex mara dhex yaalla haddii uu kuu muuqdo dadkan qayb saxsan oo xaq leh oo gar leh iyo kuwo gar daran kuwa gar leh ee xaqa ku taagan inaad garab siisan waayo oo markaa waxay noqonaysaa min baabi nasri alxaqi ونusرة المظلوم انصر أkاaka ظاalmا aw maظlوم bay noqonaysaa nasr الxaqi markaa waajib marba hadduu xaqu kuu cadaado meeshuu xaqu jira waa inaad garab taagto saas man marba hadduu xaqu kuu cadaado waa inaad xaqa isgarab taagto maala waxaa islaynaya laba kooxood oo muslima mid baa gardaran waa la heshiisiye heshiiskiibay midi diiday ma laysaga tegay maya faqaatilu alatii tabqii xataa tafiia waay tan gar daran baa lala dagaalamo ilahay soo noqoto marka haddii uu kuu cadaado xaqu kuu cadaado oo jihada xaq jira hadday kuu caddaada garle lagana gardaranay markaasi waxa weyaan adoon marka hawo isticmaalaynin cilmigeediiyo ijtihaadka aqoonteedana leh hadday kuu caddaato marka meeshaa inaa istaagtaa waana sida ay sameeyeen saxaabada jamaahiirtooda ibnu xajar iyo keyrkiisay taqriirinayaan jamaahiiru saxaaba sameeyeen leanna dagaalkii dhex maray saxaabada way galeen saxaabada jumhuurtoodu dagaalkii jamalna intooda badan labada dhacmay ka soo jeedeen dagaalkii sifiinna saxaabada badankood labada dhacma waa ka soo jeedeen maxaa la dhahayaa marka waxaa la dhahayaa waxa isu geeyey qoladanina waxay u haysatay inay qoladani xaq leedahay qoladanina waxay u haysatay qoladani inay xaq leedahay haddii marka xaq muxiqa iyo mubtilku kuu kala cad yihiin waa inaad xaqa garab istaagto mubtilkana aad ka hiliso xaalad kala imaan karto inay wuxuu isaga ka qasmaan wadba kala garan weydaba kala saari weydo ama cilmi yari iyo fahm qusuur ama ma ahe xaaladaaba kuu kala bixi iltibaas baa kugu dhacay xaaladda iyada abay culimmadu ku fadhiisiinayaan oy leeyihiin waa middaa midda la doonayo inaad isaga cararto haddii lagu soo raafadona ha lagu dilo haddaad heli karto geelaagii geelaagii aad haddaad arigaagii heli karto arigaagii aad haddaad beer leedaha beertaadii aad isaga car markaas wixii kuma kala cadda waana fitan banaanka ka mar markaas waa xaaladda iltibaasku dhaco ayay leeyihi waxaa taqriirinaya masalada iyada qurtubi iyo keyrkiibaa taqriirinaya abulcabaas alqurtubi wuxuu leeyahay salafku masalada way isku khilaafeen buu leeyahy sacd ibn abi waqaas iyo cabdullah bni cumar iyo maxamed bin maslama iyo keyrkoodba waxay ku tageen waxay leeyihiin yajib alkafu can almuqaatala islayntaasi waa in laga tago oo faraha laga qaadayo ayaga qaar ka mida ah waxay yidhaahdeen waxaa waajib ah ruuxu inuusan gurigiisaba ka bixinba qayb iyaga ka mida ah waxay ku tageen oo culimmada ra'yiga qaba ka mid a ah, waxaa waajibi bay yidhaahdeen an yataxawala min baladi alfitnati aslan meesha fitnadu ka socotay beledkaasi waa inuuba ka tago ka guuro meel kale u guuro qaar baa laasimiyey culimulxadiis waa ku timid qaarna waxay leeyihiin yudaaficu can nafsihi wa maalihi wa ahlihi wa macduurun in qatala aw qutila qaar waxay leeyihin ma isdifaaci xoolihiisi eelkiisi maalkiisu difaaci dulmi ku kici maayo laakiin isdifaaci kara waana macduur haddii la dilo haddii wax dilana waa macduur oo macnaha man qutila duuna maalihi bay marayaan macnaha ayib markaasu wuxuu yidhi intaa markuu sheegay waa wuxuu yidhi jumhuurta culimmada jumhuurta saxaabada iyo taabiciintusa waxay ku tageen ilaa wujuubi nasri lxaq xaqa in loo nusqeeyo inay waajib tahay wa qitaali albaaqiin kuwa gardaranee gardarada wadana in lala dagaalamo wa xamaluu hadihi alaxaadiida calaa man dacufa cani alqitaal axaadiistan fitankana waxay ku xambaareen cid dagaalkiiba ka daciifa kari waayo aw qasura nadaruhu can macrifati alxaq ama aragtidiisii iyo fahamkiisa wuxuu ka gaabtay inuu xaqi garto yaa xaqle iyo yaa gorle iyo yaa gar daran baa isaga qasantay markaasi waxa weeye waa inuu isaga fogaado waa inuu heer isaga fogaado sidaasoo kale waxaa maraya alimaamu tabari maxamed ibnu jariir tabari isaguna wuxuu leeyahay munkarka in la inkiro oo ciddii khalad wada laga hortagaayo ciddii kari kartaayi waajib bay ku tahay sidaas daraaddeed xaqa ruuxii u hiiliya wuu asiibay gafka iyo mukhtia ah ruuxii u hiiliyana waa gafay hadday arrintu isaga ka qasantana markaasaa waxay noqonaysaa ka fogow arrinka dhan isaga durug sidaas waxaa taqriirinaya sidoo kaleeto aad ugu xeel dheeraaday alxaafid ibni xajar caleyh raxmatullah baa isaguna tafsiilka noocaasa ku xeel dheeraaday tafsiilkaasi waa tafsiilka la dhihi karayo nusuustu way isugu imaan kartaa mawaaqiftuna way isugu imaan kartaa axaadiistana waa lagu jamcin karaa axaadiistana waa lagu jamcin karaa laakiin haddaad araf qaadato oo intii kale aad ka tagto waa shanu ahlilbidac waay shanu ahlilbidac waay ahlulbidac waxa weeyaan yani muxuu ahaayey ahlu sunna ya'khuduuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlu lahwaa'i ya'khuduuna maa lahum laa maa calayhim ah, ahlu sunnuhu mawqifka ay qaataan wixii adilee sabood garaynayana way qaadanayaan wixii marka ay isleeyihiin uu idinka hor imaanayo adilana way qaadanayaan maxay samaynayaan way iswaafajinayaan lanna kulligeed nabigay ka timi sal ly waslam way iswaafajinayaan ah, man qutila duuna maalihi unsur akhaaka daaliman aw mutluuman faqaatilu latii tabqi nusuustani waa nusuus jirta nusuusta fitanku markay dhaxay ka fogaadalana waa nusuus jirta mawaaqiftii saxaabadiiyo salafka ayaa tanna qaar ku salaysnayd tanna qaar ku salaysnayd waa in marka qaabkaa loo tafsiiliyo dadka la kala qaado la yidhaahdo ruuxii uu u cadyahay xaquna jihada xaqa wado waa inuu isgarab taago ruuxii wixii isaga qasmana ha ka cararo daalimna ha garab siinin tafsiilkaas ayay culimo badan maraya waa masalada marka la yidhaahdo axaadiista fitanka ha laga hadlo ayib tafsiil intaa ka badan bay leedahay laakiin taqriiban waqtigaa noo soo baxayna wuxuu ahay de kitaab lfitan hadda kama hadlayn mar kale culimadu waxay ka doonayaan waxay ka doonayaan fakun fiiha cabdallaahi almaqtuul walaa takun ilqaatila amarkaasi ma lil muxuu ahaay ma lilwujuuba mise waa lilistixbaab ayay haddana dood kale culimadu ay qaarkood ay ay ka doonayaan macnaa mawaajib buu mise qariinaa jirto adilada kale ka sarfinaysa wujuubka oo istixbaab u sarfinaysa kitaabujihaadi jihaadkiibuu kitaabu yahay jihaadka waxaa la yidhahdaa fi luqa waxa badlu juhdi baa la yidhahda ruuxu inuu dadaal bixiyo inuu dadaal bixiyo inta tabartiisaa bixiyo oo shay ku bixiyaa la yidhahda isilaaxa sharcigana jihaadka waxaa loo yaqaana cinda aliطlaaq waxaa la yidhaahdaa badlu ljuhdi fi qitaali اlkufaar in dadaalka lagu bixiyo iyo karaanka la dagaalanka kuwa mudan in lala dagaalamo ogaalada ah shareecadu fasaxday la dagaalankooda waay ayb taasaa la yidhaha jihaadku marka wuxuu hoos yimaadaa yani waxa way qaacidada alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar qayb ka mid ah, ah annahyi can ilmunkar iyo alamru bilmacruuf ayuu ka mid yahay macnaha jihaadku waa arkaanta waaweyn ee shareecadu jidaysay buu ka mid yahay nabiguna sal lay slam wuxuu ku tilmaamay dirwatu sanaami lislaam islaamka kuliskiisa meesha ugu sarraysa inuu yahay ayuu ku sheegay waxaa kaloo nabigu tilmaamay sal lay wasalam in ka tegiddiisu ay tahay dulliga ummadda oogiddiisuna ay tahay ciziga iyo iyo iyo quwadda ummadda xabiibkii muxuu ahaayey uu nabigu dhihi jiray sal lay waslam idaa tabaayactum bilciina markaad mucaamalaadka xaaraamtaa ku mucaamalootaan ood beeraha iska tabcataan oo xoolaha iska dhaqataan ood jihaadka tagtaan ilaahay dilli wuxuu idin saarayaa uusan idinka qaadaynin ilaa aad diintiina u noqotaan saas man marka dilli oo dhan waxaa sabab u ah fariidadan la dayacayo xadiidkii isagana tadaca calaykum alumam kama tadaca alakalatu yuushiku an tadaca calaykum alumam yani ummaduhu inay isugu keenyaadhaan oo idin wadaagaan oo isu kiinkaashadaan sida dadka xeedhadu ka dhaxayso iyo saxanka raashiinkii ay u wadaagaan oo kaleeto taasaa dhow buu nabur sal lay markaasaa rasuulka ilaahi ma tira yariba wax naloogu dhiiranayo ma inaan tira yarnahayba may buu nabi sal lay slm maalinka waa badantihin laakiin waa tayaxuntihin buui dad xoor baa ah. tihin ka yeedhaan lahayn lakiin tira waa jirta markaasaa nebigu wuxu yuri sal ly wasalam qalbigiinna waxaa la gelinayaa dacfi iyo tabarxumi haybadana gaaladii iyo cadowgiinu idinka haybaysanayana quluubtoodaa laga siibaya markaasay idinku dhiiranayaan sababteedii haddana sii caddeeyey nebigu wuxu yuri sal ly wasalam sababtu waxa weye adduunyana waad jeclaateen geerina waad karahaysateen keedii haddaad kala haysateen adduunyana ka doorateen hadda markaas inaad duleeya waay oo lasuu kiintaga waay marka ciziga ummaddaa ku jira ciziga ummadda iyo qalabadeedii awooddeeda ayaa ku jira fariidadan oogideeda saas way macnaa ayib waana faraa-ida shareecada ka mid ahoo aan haba yaraatee la inkiri karin bal aan laga agdhowaan karin faraa waaweyn ee macluum min addiini bidaruura bay ka mid tahay mashruuciyadiisu macnaha mashruuciyada jihaadku ayb ama kiisa ha noqdo dafciga ah ama kiisa ha noqdo alabka ah labadaba laakiin wuxuu u baahan yahay sida cibaadaadka kaleba fadaail fara badan buu leeyahay muxuu ahaay aad ay nusuusta uga hadashay qur-aanka iyo sunnaduba laakiin fadaailtiisa iyo ajirka ku jira iyo jihaadka laga hadlayay iyo waa markuu waafaqsan yahay shareecada waafaqsan yahay laba shardiba waa in laga helo waa midda koobaadee horta ruuxa jihaadayaay waa inay niyadiisu tahay niyad khaalis ah oo liiclaai kalimati illahi waa inuu u jeedo ilaahay kelimadiisa kor u qaad oo diintiisa kor u qaad waa inay qasadkiisu yahay kursi iyo dano iyo qaniimo iyo xoolo raadin iyo magac raadin iyo hadday tahay inaad cadaab ku gasho mooyaane janno ku heli meysa saas man oy niyadu fasaado saddexda maalinta qiimada naarta ugu horeeyana mujaahid baa ka mid ugu horgeli kara taas marka niyadoo fasaado ta labaadna waxa weeye dariiqa aad ku dagaalamaysad ku jihaadaysa hadduu dariiqii nebiga khilaafo ayaduna waxay noqonaysaa man camila camalan ah, laysa calayhi amruna fahuwa raddun dagaalkaaga waa lagugu soo celinaa marka aduu haddaad jihaad mooday hadduusan sunnadii iyo dariiqadii iyo qaabkii nebigu u dagaalami jiray iyo axkaamtii shareecada uu khilaafoo garab marana waa marduud acmaashoo dhan baana sidaas salaadaa la mida soonkaa la mida xajkaa la mida kulli labadaa miisaan bay leeyahay labadaa miisaan bay leeyahay labadaasi hadday wax ka soo noqdaan hawl kuu taalla way mara marka waa inaad iska adkayso niyadana waa inaad adkayso waana inaad hubsato inuu dagaalkaagu yahay dagaal shareecadii waafaqsan axkaamtii shareecada qur-aanka iyo sunnadii waafaqsan goormaad hubin kartaa wa markaad aqoontii leedahay soma saas daraaddeed baa alcilmu qabla alqawli walcamal alcilmu qabla aljihaad walcilmu qabla alsalaa walcilmu qabla asiyaam walcilmu qabla alxaj haddaadan aqoontii lahayn adoo moodaya inaad jihaadayso baad wax fasaadinaysa saas man ama waa inaad wixii garanayso ama cid garanaysa waa inay ku hogaaminayso ku hagayso ka tala qaadanayso ay ku waddo saas daraadeed baa jihaadka muslimiinta ay asal u yahay inuu marjicu yahay culimada abubakr alkhatiib khatiib albaqdaadi caleyh raxmat ayaa kitaabkiisa muxuu ahay alfaqih walmutifaqih kelimo aada qiimo badan buu ku leeyahay oo madmuunkeedu u ahaa ilaahay diintiisa wuxuu ku xifdiyey buuri laba laba qolo intuna waa inay u soo noqdaan buuri culimada fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun aayaddaa iyo wuxuu keenay aayaddii kale muxuu ahaayey walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum lianna waxa weeyaan axkaamta shareecadao dhan bay culimmadu marjic u tahay jihaad marka culimo lagala cararay oo culimo aynan hogaaminaynin siduu jihaad ku noqon lahaa su-aal bay u baahantay jihaad dadkii aqoonta lagala cararay oo dad aqoon leh aan u noqonayninoo axkaamtiisa iyo qaadidiisa iyo yaa bannaan iyo yaan bannaanayna aan u noqonaynin oo aqoonteediiyo cilmigeedii aan lagu salaynin shaki ma laha inuu fasaad badan keenayo markaas macna marka waa in labadaa qodobba la xaqiijiyo qasadka iyo niyada iyo mutaabacada inuu sunnadii nabiga waafaqsan yahay sallallahu alayhi wasallam iyo dariiqiisa saas u macna عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري من مات روحي دنته oo walam yaqzu aan duulin walxaal lam yaqzu uusan duulin isagoo duulin dad walam yuxadid aan walxaal walam yuxadid aanan ku sheekaynin nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin bihi duulaanka aan ugu sheekaynin maata wuu dhintay calaa shucbatin gobol korkiibuu ku dhintay oo min nifaaqin munaafiqnimo a waxa wariya muslim muslim baa wari yacni ruuxii waa dhintay weligii ma duulin weligiina aad duushi qalbigiisa ma gelin kuma sheekaysaninba meesha ma soo dhiganin ruuxaasi gobol munaafiqnimaabuu ku dhiman bu nabig sal lay sl ma sahlan marka sooma yani ruuxa muslimka ah yaa imaa inuu duulo yaa imaa inuu ku sheekaysanayo yowma ma aad diinta ilahay u nusuraysa sooma hadduusan qalbigiisana ayna ku jirin ficil ahaanna uusan u samaynin waa nooc munaafiqnimo ah wey man sidaasaa xadiidku tilmaamaya waxayna culimadu u daliishanayaan shay waajib ah oo samayntiisu ay waajib tahay laba mid waay hadduu waajibaadka mutlaqaa yahay sida jihaadkao kaleeto waa inaad qalbiga ka go-aansato inaad uun samayn doonto markaa haddaadan samaynayn hadduu yahay waajibaadka muwaqatka ee waktigalana waa inaad go-aansatood qalbiga ka go-aansato markuu waktigiisu yimaado inaad samayn doonto cibaado waqti loo soo socoto sooma maalan eh, salaada soo socoto salaada soo socoto cishada lagu soo aado waa inaa qalbigaaga go-aana ku jiro inaad tukan doonto soo saas ma wixii taaganoo markaa taaganoo waajib ana waa inaad ficliyan u samayso labadaa mid way marka laakiin waajib aadanna samaynaynin qalbigaaga inaad samaysana ayna ku jirin maya bay leeyihi qaacidadaasay taqriirinayaan in badanoo culimmada usuulka ka mida macnaha ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa inuu ka mid yahay jihaadka sharciga ah waxyaalaha markhaatiga u noqon kara munaafiqnimadana loo deliishan karayo inuu macnaa maadaama ka tegiddiisa nifaaq ay noqoto samayntiisuna asbaabta nifaaqa rafciisa ayay ka mid tahay macnaa oo dee yaani waxa weeyaan inta badan qur-aanka markaad akhrido waqtigii nebiga sal lla lay munaafiqiintu waxay ku soo baxeen wuxuu ahaa oo u badnaa dagaalka suuradda ugu badanee ka warrantana wa minhum wa minhum wa minhum waa suuradee suuratu tawba sooma suuratu tawba waa suuradda nimankaa fadeexaysay waa ee xaad qaaday waxay ku soo baxeen marka oo banaanka ugu soo baxeen waxa waa inta badan waxay jihaadkii dagaalka saas macna طيب وعن انس رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول جاهدوا لجهاد wa anfusikum iyo nafafyaalkiina wa alsinatikum iyo carabyaalkiina waxa wariye axmed axmed baa wariyey wanasaa nasaa wasaxaxa waxaana saxiiy alxaakimu dahabi ku waafaqay kadalika waxa saxiixiy imaamu nawowi ibn cabdilhaadi fi lmuxarar sheekh albani iyo keyrkood xadiidku waa xadiid sugan gaalada la dagaalamo kula dagaalama xoolihiina waxaa xadiisku inoo faa dagaalka iyo jihaadku nooca oo muxuu ahaayey gacanta keliya ma noqdo inaad seef qaaddo ama qori qaaddo ama goobta tagto keliya ma jihaadku wuxuu noqdaa xoolana waa noqdaa carabkoo lagu dagaalamana waa noqdaa gacantood ku dagaalantana waa noqdaa kullina waa wada jihaad saas macana carabkood ku dagaalanto macnaheedu waxa weeye waa inaad xujadii caddayso oo dacwadii gudbiso oo aad diinta dadka gaarsiiso waa nooc jihaadka ka mid bal waa nooca kaayada jihaadka gacanta iyo dagaalku wuxuu wasiilo u yahay dacwadu inay dadka gaadho haayadu waa inay dadku tawxiidka iyo diintu gaadho waa jihaadkuna waa wasiilo ka mid o wasaaisha ka mid saasma marka in afkal iyo carabka aada isticmaasho waxaa ka mid a ah, yani maalan gabayga iyo geeraarka lagu difaacayo xaqa lagu difaacaya ka mid ah. sidii xasaan oo kale soo garmaysaa xasaan ibnu thaabit nabiga sal alay wasalam muxuu ahaa shaacirkiisii waa nooc ka mid a ah. marka carabka dagaalkiisu kaas waa carabka jihaadkiisu waa ka amaa xoolaha jihaadkooda iyaga waa inaad ku bixiso kii gacanta iyo kii carabka labadaba sooma kii carabka ku dagaalamayo ku jihaadaya inaad xoolahaaga kusoo boodgarayso ood xoolahaan ku bixiso kii gacanta ku dagaalamayo jihaadka sharcigaa ku jirayna inaad xoolahaan ku bixiso saas man bal qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimkaa ah, macaanidaasoo dhan tusaya xujada iyo bayaanka iyo dacwada in lagu jihaado lagu dagaalamo jihaadna la yidhaahdo qur-aanka laftiisaa tilmaamo maalan aayado badanoo waxaa jira intaan jihaadka la fardinno jihaadka waxaa la waajibiyey markii madiine nebigiiy sooma maka intii la joogay jihaadku waajib maahayn saxaabadu waa hijroonahayeenoo ardul xabashay mar u carareen u qaxeen mar xaggale u qaxeen ma jirin jihaad waajib maahayn haddana maca daalika quraankii maka soo degay baa qaarkiis jihaadka faraya jihaadka marka culimadu waxay yidhahdaan bimacnaa waxaa laga wadaa jihaad lkalima ah, jihaad lkalima maala fii suurati alfurqaan oo kale alla soomada wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran wajaahidhum bihi bilqur'aan waay soma qur-aanka jihaad jihaad weyn marka waa jihaad lkalima jihaad sayf wasilaal dibbay ka timi marka jihaad waa la dacwadu waa jihaad waa nooc jihaadka ka mida ah. jihaadka marka la ilaaqo qur iyo sunnadu ay ilaaqaan qariino marka aan la qitaalku ku dhaca iyo gacan dagaalka gacanta laakiin waa lagu ilaaqaa xoolaha waa lagu ilaaqaa kan carabka waxaana lagu itlaaqa sidoo kaleeto midka mxuu ahaayey ruuxu uu naftiisa iyo gacantiisa ku dagaalamay ayb kan maalka weliba qur-aanku hormaryaa marar fara badano marar fara badan qur-aanku wuxuu hormaryaa kan maalka ibnulqayim caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahy inta ilaahay uu kulmiyey nafta iyo maalka ku jihaada qur-aanka uu ku kulmiyey labadaas dhammaantood maalkaa la hormariyey hal meel mooye biamwaalikum wa anfusikum saasay isu daba yaallaan maalkaa horeeya naftaana ka dambaysa hal meel mooye xaggee wey meesha ah, ah, xufaadi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum halkaa ayad baa jirta nafta la hormariyey xoolahana la dambaysiiyey qur-aanka intiisa kale maalkaa horeeya saas maana waxaad ka garanaysaa marka uu leeyahay maalku dowrka uu kaga jiro dacwadan faafinteeda iyo masaladaasi muxuu ahaayey muxuu ahaay jihaadka sharciga ayib waxaa loo daliishanayaa waxaa loo daliishanayaa oo culimada qaarkood u daliishadeen jihaadka oo gacantu inuusan fardu cayn ahayn ee fardu kifaayaya fardu kifaayahana waxaa la yidhahdaa wixii ummadda qaar ka mid a ah hadday sameeyaan qaarka kale ayna dembi ka raacayni dembi uusan raacaynin macnaha marka asalka jihaadku inuu fardu kifaayaya baa laga qaadan bay leeyihiin waana sidaa saxdaa wey macna leanna waxaa kutusaya xadiid abi hurayra xadiid abi hurayra fii saxiixi albukhaari ayaa kutusaya oo nabigu sal ly slam wuxuu yihi man aamana biاllahi warasuulihi wa aqaama asalaata wasaama ramadaana kana xaqan cala allahi an yudkilahu aljanna jahada fii sabiili illah aw jalasa fii ardihi alatii wulida fiiha ruuxii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey oo salaada toosiye oo ramadaanka sooma allah wuxuu xaq ugu leeyahay inuu jannada geliyo ama ha jihaado ama meeshuu ku dhintay meeshuu ku dhashay ha ku dhinto jihaad ba yuusan gelin xadiidka hore ee macnaha soo sheegnay xadiidka hore oo macnaha wuxuu tilmaamayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa bimacnaa jihaadku asalkiisu ruux walba kuma maa waajibee inta ku filan hadday isu taagto ummadda inteeda kale ujiibku waa ka dhacaya dembina ma raacayo waxaana kutusayay qur-aanka laftiisa markuu rabbi ka warramay mujaahidiinta iyo qaacidiinta kuwa jihaadaya kuwa ka fadhiistay dagaalka ka joogay wuxuu rabbi wa wakullan e wa kullan wacada allahu alxusnaa ka jihaadaya dagaalamaya iyo ka ka fadhiistay labadaba ilaahay jannu u yabo marka asalkiisu waa fardu kifaaya laakiin xaaladuu noqdaa fardu cayn oo ruuxa si gooniya ugu waajiba waa marka maalan dhul islaam lasoo galo oo inta laga soo af muslimiintii lasoo weero dhulkooda la qabsado waa mid midda labaad markii madaxa muslimiinta ay tidhaahdo soo bax ku tidhaahdo adiga lagu xadido ama istinfaar uu dhaco soo baxa la meel lagu hadha ma jiro markaas ama helow hebelow bax lagu yidhahdo lagu cayimo xaaladda saddexaadna goobtii dagaalkaad joogtaayoo dagaalkii baa ku qabsaday waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiica faqad baaa biqadabin min allahi waay markaas ah, haddiiba goobtii aad joogta dagaalla ku qabsayd xageed u carari farducaynbuuya ah markaas saddexdaa xaalo buu farducayn noqdaaba way culimadu yidhahdaan laakiin saddexda xaalo wixii ka soo hadhay asalkiisu waa fardu kifaaya oo dadka in ku filan hadday isu taayaan ummadda inteedii kaleeto wujuubkii waa ka dhacaya wa can caishata radiallahu canha qaalat waxay tihi qultu waxaa idhi yaa rasuul alla rasuulka ilaahay cala annisaai dumarka korkooda jihaadun jihaad maya cala annisaai jihaadun dumarka korkooda jihaad maya qaala nebigu wuxu uhi nacamha jihaadun baa ah oo laa qitaala wax dagaala fiihi dhexdiisa uusan ahaan jihaad aan dagaal lahayn oon seef laysla dhacayn iyo warmo oo gacan laysu qaadayn waa dumarka korkooda oo muxuu huwa isagu alxaju xaj weeye walcumratu iyo cumro wa kama waxaa wariyay ibnu maajah wa aslu xadiidkan asalkiisuna fi lbukhaari buu ku sugay ayib yani waxa wey xadiidkani ibnu maajah baa soo saaray kadalika axmed ibnu khusayma daara qutni baa soo saaray waxaa saxiixiyey sheikh ulislaam ibnu taymiya ibnu lmuflix ibnu cabdilhaadi alimaam nawowi ibnu xajar albani ibnu lqayim sheikh ibnbaaz sheekh maxamed ibn amin shanqiiti iyo keyrkood xadiidka waxdiisu xadiidkan yani qaybtan huwa alxaj waalcumra amaa asalkiisu saxiixulbukhaarigu buu ku yaalaayo waxa lafdigiisu u ahaa waxay tidhi waxaan idhi rasuulka ilaahay alaa naqzu wanujaahid macakum maanaan duulaynin oonaan raggii haddaad tihiin aanaan idinla jihaadaynin oo idinla dilmaan idin raacno a khayrkii iyo fadligii iyo jihaadkii rag baa la tegey dumarkii haddaanu nahay maanu ka qayb galno markaasaa nabigu wuxu uri sal ly slam lakunna axsan ljihaad aw afdal jihaad waajmalahu lakunna afdal axsan aljihaad waajmalahu waxaa leedihiin jihaadka ugu fiican ee ugu qurux badan oo muxuu yahay alxaju xajun mabruur xaj wanaagsan oo si wanaagsan loo sameeyo lagaa aqbalay kaasaa idinka booskii jihaadka idinku jira <clears throat> markaas caaisha waxay tihi falaa adacu alxaja bacda id samictu hada min rasuuli lah sal lay slm xajka dayn maayo markaan hadalkaa nebiga ka maqlay kadib weligay xaj dayn maayo ayb marka riwaayada bukhaari kuma jiro cumradu laakiin xajka keliya ku ata saas daraaddeed wuxuuna yidhi wa asluhu fi lbukhaari xadiidka asalkiisa weeye laakiin qaybta cumradu kuma jirta bukhaariga saasayb xadiidkani wuxuu inoogu soo hormaray fii awaaili kitaabi alxaj kitaab alxaj markaynu soo marayna bilowgiisa baan xadiidkan kusoo marnay ayb wa cabdillahi bni cumar ah xadiidkani marka wuxuu faa xadiidkan laba masaleba waynu ka faa-ideysa acmaasha khayrka ah iyo taacaadka in jihaad lagu itlaaqi karo sooma laanna nebigu xajkii iyo cumradii buu jihaad ku ilaaqay waa mid waxaa kaleeto oon ka qaadanaynaa dumarka inuusan dagaalka iyo jihaadka dagaalkae gacanta ah inuusan laasim ku ahayn faradna ku ahayn saas maanaa faradkuma ah xadiid kalaa suganoo nabiga sal ly aslam haweeney inta u timid uti rasuul ilaahayow aan duulaanka kuu raaco nabigu wuxuu yidhi sal lay waslam iska had maxamed baa haweeney kaalmaystay la dhihi maayo maxamed baa haweeney dagaal keenay laydhihi maayo iska hadbu ku nebigu sal marka taqriiban marka dagaalku ayaga laazim kuma kumana waajibay inaysan dagaalku waajib ku ahayn bedelkii raggu ay jihaadka iyo dagaalka ajirkaa faraha badan ka heli lahaayeenna fadligaa laftiisa iyagu waxay ka helayaan xajkii cumrada ayagu xajkii cumrada waxaa la mid a ah oo axaadiistu sheegeen ruuxa daciifkaee tabarta daranee dagaalami karin ee naafada ama siisa isaga tabar daran isagana xajkaasaa jihaadkiisa waxaa la mida ah fulayga aljabaan ninkaan bahasha hoorin karino bahash muxuu ahaaye hubkaba aan aanba arki karinba hadda kaa maxaa lagu samaynaa dumarkaa lagu dara isaga waxaa la yidhi isagana xajkaadbay dadka dada ah ee sidoo kaleeta aan dagaalami karin ayagana sidoo kaleet jihaadkoodu waa xaj kulli dalika xadiidka nabiga ku sugantay sal ly slam ayb laakiin masaladaasi ma diidayso hadday dagaalka galaan oo ka qayb galaan oo duulaanka raacaan ma diidayso waajibnimada u waxa laga hadlaye laakiin hadday ka qayb galaan waa mashruuc waa mashruuc hadday ka qayb galaan maxaa kutusaya waxaa kutusaya nabiga sal ly wasalam alimam buhaari caleh raxmatullah fi saxiixii buu dhowr baab isdaba dhigay maslada ku saabsan khuruuju nisaai lilgazwi wa qitaalihinna buu baab ka dhigay dumarka oo u baxa duulaanka iyo iyagoo dagaal ka qayb gala axaadiis badanoo macnahaasaatis marka waxaa ka mid a ah masalan axaadiista kubaxay kutusaysa inay duulaanka u bixi karaan masalan xadiidkii ummu xaraam binti milxaan fi saxiixi lbukhaari wakayrihi nabiga sal ly wasalam xadiisku wuxuu ahaa rasuulka sal ly wasalam habeen isagoo jiifa isagoo jiifa ayuu hurdada kasoo booday markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam isagoo muusoonaya waxay ti rasuulka ilahi maxaad la muusoon wuxuu yidhi waxaan arkay oo um, koox saxaabadayda ka mid ah ummadayda ka mid ah, ood moodo madax iyo boqorro sariira ku fadhiyoo kale oo badda korkeeda maraya oo duulaan ah baa lay tusay buui taasaan ku faraxa markaasaa nabigu waxay tihi umuxaraam rasuulka ilaah ilaaha ii weydii inuu iga mid dhigo kuwaa markaasaa nebigu wuxu uri sal ly sl ka baa tahay wax yar buu haddana yaro seexday hurdadiibuu haddana ka booday isagoo muusoonaya markaasuu ku rasuulahi haddana maxaad la muusootay sidii oo kale wuxuu yihi waxaan ku riyooday waxaa lay tusay koox ummadayda ah oo badda duulaan ku ah korkeeda maraya ood moodo madax sariira ku fadhidoo kaleeto markaasaa waxay ti rasuul ilahi kuwaana ilaahay inuu igu daro i weydiiye may ku horaad ku jirtaa baa layidhi adiga ibnu binti milxaan waxay raacday marka ciidan saxaabadu ku jireen rag kalena ku jireen oo badda cad maray oo jasiirada qubrus ku duulay meelahaasayna ku aasanta raxmatullahi caleyh xadiiskaasaa kamid waxaa ka mid ah axaadiis far badan maala fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi anas umu sulaym radia allahu tacala canha ayaa waxay samaysatay maalintii xunayn waxay samaysatay toori maalintii xunayn baa nabigu wuxuu arkay iyadoo toori wadato namuslmse waxu yihin toorida saadix baa layihi markaasaa waxay tidhi in danaa minii axadu min almushrikiina baqartu badnahu <clears throat> waxaan rabaa toorida mid gaalada ka mida ah hadduu ii soo caloosha inaan kaga jeexaan rabaa oo kala jaro waxaa ka mida ah, maala dagaalkii uxud oo kaleeto caaisha iyo keyrkeed iyo saxaabad gobolka saxaabadu waa ka ahay laakiin maxay qabanayeen baa isweydiinay ma hubkay qaadeen maya hubmayna qaadina asalkoodu waa tasatur iyo baabka looguma tala lakiin waxay qabanayeen waxyaala badan oo kale maalan dhaawacay qaadahayeen muxuu ahaayey jalka ayay waraabinhayeen ragga dhaawacmay muxuu ahaaye way caawinayeen kaalmada dambe ee ciidankay qaabilsanay ilaa markiiba maxaaladdu markay xumaatay xataa uu leeyahay saxaabada nin ka mid a ayagoo maryaha intay kor u fayteen lugahooda hoose u muuqdaan arkay ee xaalad luga la qariyo miyaa taagan xaaladdu waa dhanaanaatay sooma marka cala sawaab waxa waaye hadday ka qayb galaan wax mamnuuca maaha laakiin ma ku waajibay markii la weydiiyey laazim ma ku yahay jawaabtu waa maya laazim kuma aha dagaalku raggu waajib ku yahay laakiin hadday ka qayb galaan oo waxay qaban karaan ay qabtaan markaasi waxa weye mamnuuc maa xaaraamna kama aha waa u bannaan tahay hada bilahi tawfiiq sal allah waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm